waxaynu markaa maraynay xuquuqu ulukhuwati fillah walaalnimada ee badarti lagu walaaloobo xuquuqda ay leedahay qofkii walaaleedba laga dhigan lahaa iyo qiimada lahayd way soo sheegnay hadda waxaynu galabta maraynaa xuquuqulukhuwa walaalnimo xaqeed filaahi fii ajliillah eebbaweyne darti lagu walaaloobo wa min xuquuqi haadihi alukhuwa walaalnimadan ee badartii lagu walaaloobootana xaqyaalkay leedahay waxaa ka mida maa yeli waxaan soo socda kow almuwaasaatu isisiin bilmaali xoolaha laysisiiyow waa macuniya musaacado wey gargaar iyo kaalmo labada eebba dartii ku walaalowday haddii mar maalku yahay nolosha adduunyada lafdhabarteedii in midka gacantiisa wax ku jira uu midka kala siiyo almuwaasaatu gargaar iyo gacansiin bilmaali xoolaha laysugu gargaaro afa yuwaasi wuxuu siiyaa kullun mid la arko oo minhumaa labada walaal eebbe mida akhaahu walaalkiisa eebbee kale bimaalihii xoolihiisuu siinaya ixtaaja haddii walaalkii eebba baahdo ilayhi ila almaal ama ilayhi ila alakh uu walaalkiisa u baahdo wey baxaysuu si uu yakuunu ahaan doono dinaaruhumaa hadday dahab leeyihiin labadooda wa dirhamuhumaa qalin iyo fidla hadday leeyihiin waaxidan maalkii midunbuu ahaanaya laa farqa kala bixini ma jirto baynahumaa labada walaalo fiihi fi lmaali kumaba kala baxsana mood hadduu yahay nool hadduu yahay dahab hadduu yahay fidla hadduu yahay wixii gacmahooda ku jira ama kanaa ama kaasa hayee oo wax isku mida oo ayan labadooda kala xegin kamaa ruwiya sidii la wariyeyba can abi hurayra abii hurayra xaggii laga wariyey radiya allaahu eebba weyne raalli ha noqdo canhu abuu hurayra xaggii id wakti baa warkaan laga wariyey waata-ahu abuu hurayra u yimid rajulun nin baa u yimid oo faqaala yidhi markuu abuu hurayra u yimid inii aniga ninkii wey uriidu waxaan doonaya an uwaakiika adiga abuu hurayra ah inaan kula walaaloobo fillaahi fii ajliillah eebba weyne dartiina kuguwa walaaloobo yaan doonaye taladaan soo jeediyey ninki inii uriidu waxaan raba an uwaakiika inaan kula walaaloobo fillaahi fii ajliillah eebba weyne dartii aan kugula walaaloobo baan doonaya qaala markaasaa abuu hurayra yidhi hee atadrii mataqaan maa xaqu liqaa walaalnimada eebbee doonayso xaqeeda ma taqaan oo markaan kula galo caqdiga iyo ballanka iyo heshiiskaas markaan kula galo xaqaan kugu leeyahay ma taqaan aniga waa aqaan tadri ma og tahay maa xaqu liqaa walaalnimo eebbe dartii lagu walaaloobo xaqeeda ma taqaan aada kadib doontide waxaa taqaan baa la doona ninkiinuusan aqoonin bay noqotay waa la sahlanay qaala markaasaabuu qaala nin fiican buu ah aqoonla-aantiisuu qirtay waisdhiibay nin sheekhoo caalima xaafidu saxaaba abuu hurayra cabdiraxmaan ibni sakhar adowsiyi buu la joogaa markaa nin wax laga faa'iidaysta wey kolkaasaa qaala ninkii yidhi carifnii isheg walaalnimo eebba ma aqaane carifnii bar ee ii sheeg wey kolkaasaa qaala abuu hurayra yidhi haddaynu eebba ku walaalowno laa takuunu adiga ina walaaloobay ma ahaan doontid axaqa mid xaq weyn bidiinaarika dahabkaaga wadirhamika fidadaada minii iga xaqlihib kolkaynu walaalownay waxa gacantaada ku jira ee maanta ku gaara wax sharcada kuu khasiistay sida naagta adoo kale maahane wixii kale igamalihida ogow isku midaana waataas xaqeedii ee ma yeeli kartaa qaala abuu hureyra yihi laa takuunu ahaan maysi xaqa mid xaq weyn bidiinaarika dahabkaaga iyo wadirhamika fidladaada minii aniga igama xaq weynid qaala markaasuu ninkii yaabay xoolihii baadii la sheegay lam abluq haadihi almansilata bacdu meeshaas ma gaarin wy xoogaa inuu la baabaashaaluu rabay oo markii la kulmo la baashaalo laysu dhow la cadeeyo waxaana aan laysku darsanin sidii jaalla jaalladii berigii soomaali lagu wereeriyo ka jaalle waa waalka jaalle waa booka jaalle waa adeerka jaalle waa dadkii markii la qaasiyey geedii waxtarna uusan jirin nin laashina abgaala aagabay saaray wuxuu yihi aan ma jecli jaallo jaalladan aan qof jiran la isla jeenanayo marka wixii in walaal walaal lagu haayo aan waxna laysarin ninkaasaa ka hadlay aan ma jecli jaallo aan qof jiran la jeenanayn marka ninkii warkiisuu sheegay qaala ninkii wuxuu yidhi lamabluq ma gaarin haadihi almansila darajadan aada leedahay dirham iyo diinaar bar iyo beer waxaad leedahay haddaan walaalowno iga malihid lamansil ma gaarin lamabluq ma gaarin haadihi almansila darajadaas bacdu weli abuu hureyre suu jawaabay maq qaala wuxuu yidhi fadhab canii kacidhaafe waxaad aqooninaad iga dalabtay fadaab canii nabadaada ga kac waxaaga haysa way kow waa taas laba waxa weye an yakuuna inuu ahaado kullun mid la arko oo minhumaa labada walaaleeba kamida cawnan gargaar inuu ahaado lisaaxibihi walaalkiisa kale oo yaqdi uu gudo xaajatahu dantuu leeyahay wa yuqadimuhaa danta walaal eebe waa inuu ka hormariyo calaa nafsihi naftiisa wuxuu u baahan yahay inuu siiyo wey wuxuu rabo inuu siiyo wey tanaa walaal eebba an yakuuna waa inuu ahaado kullun mid la arko oo minhuma labadooda ka mida xawnan gargaar bisaaxibihi walaalkiisa kale oo yaqdi uu gudo xaajatahu danihiisa inuu ku cawdo maaha adigaba warse waa walaalka walaxa si kaad ogaatay waa jiran yahay la hor isbedelka gel waa baahan yahay waxbaadaysa gurigii raashinkee adoon isaga uusan kaa codsanin kuna tala darsan baad xaajaadkiisa markaad ogaato danihiisa dhibaatooyinkiisa baad adigii gudaysa waa taa walaaleed yaqdi waa inuu gudo xaajatahu dantiisa oo weliba gudud kuma sina wayuqadimuuha waa inuu ka hormariyo calaa nafsihi naftiisa waa inuu ka hormariyo yatafaqad waa inuu warsado baarbaaro axwaalahu walaalkiisa eebe xaaladihiisa inuu baarbaaro wey ma dhib qaba ma dhaqan yahay kamaa yatafaqad sida u fiirfiirina axwaala nafsihi isaga naftiisa xaalkeeda wey wayuhiruuhu waa dooraayo calaa nafsihi naftiisu walaalkiis ka doora wa calaa ahlihi ahalkiisa ayuu uga doonaa oo wuxuu u baahan yahay hebel baa iga daran wa awlaadihi ilmihiisuu ka doonaa yasaluhu yas'alu waa weydiiyaa canhu walaalkiisii eebe bacda kulli halaad saddex beri ka badan inaad ka warlaataa maa haddaadan maanta ogaanin wax walaalkaa uu ku sugan yahay beri aadan ogaanin saa dambe aadan ogaanin intaas wixii ka badan walaalnimo maaha waa inaad ogaatid waxaa uu qabo shar iyo khayr yas'al wuu weydiiyaa canhu walaalkii eebba xaggiisa bacda kulli halaat saddex beri ka gadaalba waa weydiinaa ee fa in kaana hadduu walaalkii eebba noqdo mariidan mid xanuunsanaya caadahu waa boobdaa see tahay walaalow wain kaana walaalkii eebba hadduu yahay mashghuulan mid hawlanna oy ku baahday acaanahu waa u gargaaraa wain kaana hadduu walaalkii eebba yahay naasiyan mid wax moogna yakarahu waa xusuusiya yuraxib bihi waa soo dhoweeya walaalkiisa eebe idaa danaa hadduu soo dhowaado wa yuwasic lahu meeluu fadhiya hadduu yimaad waa uga durka idaa jalasa hadduu fadhiisanayana meel la eg ayuu u baneeya wa yuscii waa dheg raariciya ilayhi walaalkii eebe wuu u dheg raariciya idaa xadada hadduu hadla walaalnimadii hadduu hadlaana dhegta raarici warkiisa maqal saddex an yakufa waa inuu reebo walaal eebe canhu walaalkiisa kale eebe lisaanahu carabkiisa ilaa bikhayrin wanaag inuu ku sheego meehe dhaliil iyo xumo uu leeyahay soo qaadi maa oo falaa yadkuru walaal eebe ma sheego lahu walaalkiisa eebe cayban dhaliil kuma sheego fii kaybatihi hadduu maqan yahay aw xuduurihi hadduu joogo walaa yaktashif istigshaaf waa raad raadin aada raadiso meeluhu dhalin iyo dhibaato kaleeyahay walaa yastakshif ma muujiyo ma baaro asraarahu waxa u qarsoon walaa yuxawil iskuma dayo atataluca ogaan ilaa khabaaya nafsihi naftiisa waxaa ku karsoon waxbaa qof la arkaaba naftiisa gaar ahaan ugu kaysan wixii inaad ogaato ha raadinin ilaahudataas min khasaa'isillah ayay ka mid tahay wasadaqa allaahu fii qowlihi walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwasisu bihi nafsuhu kolka qofkan waxaa naftiisa ku qarsoon ilaah keliyaa yaqaan adiga waxa ogaantiisa ha raadinin walaa yuxawil iskuma dayo atatalluca inuu daalaxdo ilaa khabaaya nafsihi walaalka eebe naftiisa waxaa ku kaydsan waidaa ra-aahu haddii walaal eebbe uu arko walaal eebbe fii dariiqihi jidku qaada hadduu ku arko lixaajatin xaajo u dan uu jid u qaada min xaajaati nafsihi naftiisa danaheeda ka mida falaa yufaatixuhu kuma bilaabo dikrihaa sheegideeda isagoo jid oo dan raadinayd aragtay maxaad raadinaysid oo kaa maqnaa hadhe asaga ha ku yidhaaho walaxaasi iga arrintaasaan daba joogay ma lafaaya dareen ma jira wax masiibaa maa jirta inaas haddaad tirahda kifaayo wey waxaa laga yaabaa wax u gaara oo si la ogaado ogolayn oo isqarsanayo inuu daba joogo ixraaj bay ku noqoni haddaad tirahayd xaggeed socotay maxaad rabtay inuu markaa sheega waa ku adkaanaysa inuu kaa qariyana waa ku adkaanaysaa waidaa ra-aahu hadduu arko walaalkiisii eebe fii ariiqihi jidkiisa uu ku arko bixaajatin dan uu jid qaada min xaajaati nafsihi walaalka naftiisa danaheedii ka mida falaa yufaaticuhu isaga kuma furo dikraha dantii sheegideeda walaa yuxawil mana dalbo atacarufa aqoonsi ilaa masdariha xaajadan iyadaa meeshay ka soo inuu ogaado oo mawridiha meeshay ku aroorayso inuu ogaado ma dalbo yatalataf walaal way ismacaaneeya walaalkii kale fii amrihi markuu faraayo bilmacruufi wanaag walaalkaaga eebe markaad wanaagga u sheegayso usluub macaan iyo warqabow iyo si raxmad leh ah warka loogu sheega yatalataf way ismacaaneeya fii amrihi walaalkiis hadduu faraa bilmacruufi wanaagga aw naayihi hadduu walaalkiis ka reeba can ilmunkar waxa xun hadduu ka reeba war macaan uu uga reeba kuna fara laa yumaarihi lama murmo fi lkalaami hadalka kulama murmo muranka waa lagu kaa dhintay waxay kula tahay haddaad tidhaahid halkaasu ka bax walow adigaba xaqaad ku taagnaatid isna baatilaad ku taagnaado haddaad sheegtay warkiina hadaysay isagiina uu muran bilaabo uga bax adiga saddexdii bay ku jirtaa man taraka almira walow kaana muxiqan saddex nabiga yihi nin waxaan u damaana qaada jannada meesha u sokaysa ninna waxaan u damaana qaada jannada dhexdeeda ninna waxaan u damaana qaada meesha u koraysa mid waxaa lagu sheegay liman taraka alkadiba walow kaana maasixan dheeldheel baa ka hatee been qofkii banaanka ka mara aqal jannada ku yaala yanu damaana qaaday midna waxaa la yihi liman tarakal mira aqalkii dhax wey qofka muran isaga taga walow kaana muxiqan gar baa ku taagnaado gartiyaad sheegtay muranaa lagu geliyey allahuma hal ballaqtu ka raaxayso aqalka jannada u sarreeya liman xasunad akhlaaqu qofkii dabeecad wanaagsanna waxaan u lamaanaa qacla aqal jannada dhaladeeda ku yaal qofka muranka ka tagana aqal jannada hoosteeda ku yaal qofka been ka tagana aqal jannada dhexeeda ku yaal qowlkii rasuulka wey walaa yumaariihi lama murmo fi lkalaami hadalka walaa yujaadiluhu lama doodo akeegta mid bixaqin gar kulama doodo aw bibaatilin xaqdarra midna laa yucaatibuhu ma dagaalo walaal eebba walaalkiisa fii shayin wax gudihiisa kuma dagaalo walaa yaxtab mana xanaanto caleyhi shay korkiisa walaalkii eebbe fii aakhira shay kale kolka hana xanaananin hana la dagaalamin ee waxaad faraysiyo waxaad ka reegaysaba usluub macaan ugu sheegee warka ku geli markaa intuu kaa qaato waxalla waxaa soo jeedisay buu duca kuu gudbinaya jasaaka allahu khayr kuleey haddaad laakiin hurufto oo horarto maqaarka wejiga ka fiiqdo ama difaac buu galaya maxalaad baad hinac maraysa afar waxaa wey an yuctiyahu waa inuu waalkiisa eebba siiyo min lisaanihi carabkiisa maa wixii uu yuxibuhu midkaanuu jecel yahay minhu waalkuu ka jecel yahay walaalka eebe waxaad jeceshahay inuu ku siiyo kula qaabilo adna la qaabil wahal jazaa lixsaan ila alixsaan an yucdiyahu waa inuu walaalkii siiyo min lisaanihi carabkiisa iyo hadalkiisa wuxuu ka siinayaa ma waxa uu yuxibuhu walaalkii jecel yahay minhu xaggiisa oo fa yadcuuhu wuxuu ugu yeerayaa waasaad jeceshahay adiga in xaaji khaliif lagu yihaah yaad jeceshahay marka haddaad isagiina naana sugu yeertoo tira weri allaan garow lugay adiga inaad rabto in lagu yidhaahdo waxalin bataati maya magacyaalkiisa ka ugu qurux badan ee jecel yahay ugu yeed naanaysaan iyo waxaana iska dhaaf fayadcuuhu wuxuu ugu yeerayaa markuu hebel u leeyahay biaxabi asmaa'i magacyaal badan buu leeyahay waa taqaana laakiin qaar waa lagu nabaa ee ma rabo qaarna wuu raba oo markii loogu yeelo uu qosla kuwaasuu ku qoslaa uu yeer kuwa kala dha fayadcuuhu wuxuu ugu yeeraa bixabi asmaa'ihi walaalka magaxyaalkiisa kuwa loogu jacayl badan yahay ilayhi isaga wayadkuruhu wuxuu ku sheegaa bilkhayri wanaag fi lkhayba maqnaantiisa waalxuduur joogidiisa labadaba yubaliguuhu wuxuu soo gaarsiiya waa walaalkiisa hanaa annaas dad ammaantood ay caleyhi ammaaneen wuxuu leeya walaalo nin fiican baata dadkoo dhan baaba ku jecel qof aan ku ammaanay ma arag soo gaarsi soo gudbi yuballiquhu wuxuu gaarsiiya sanaa annaasi dadka faallintooda ay calayhi walaalka eebba korkiisa faallinayiin mudhiran isagoo muujinaya ikhtifaatahu kamashadiisa uu bidaalika ku kamanayo oo waxaan kugu sii jeclaaday adoo walaalay biya mar labaad waxaan kugu sii jeclaaday haddana sida dadku ku jecel yihiin oo lagu faalinayo mudhiran isagoo muujinayo ikhtibaatahu kamashadiisa uu bidaalika arrinkaa dadku ku ammaanay oo ku kamanayo iyo wa farxihii walaalka eebba farxidiisa bihi ammaantaas la ammaanay uu ku faraxsan yahay haddaad wacdinayso waaninayso wacdiga iyo waanada qiyaas uga dhigaa ka badini luqmaan alxakiim yaa siduu yaa bunay yaa bunay yaa bunay u lahaa oo wiilka u waaninayey iyo wiilkii nafti ka baxay beerkaa dilaacay idan markaad waaninayso ha ka badbadini walaa yasarsil kuma dirmo fii nusxihi waanadiisa oo fa yuqliquhu haddaad ka badiso isagii qalaq iyo geriid iyo naxdin baa ku abuurmaysa mar labaad haddana walaa yansaxuhu uma naseexeeyo amaama annaasi dadka hortiisa oo intaad dadka dhexaysa ugu yeerto inaad tidaahay war gab lama beenaa ku dishay geeta iska dhaf taas ma naseexa waa baabiisay sharaftaad ka qaaday ha xagga gee gaar ugu sheeg walaa yansaxuhu kuma waaniyo amaama annaasi dadka hortooda oo fa yufdixuu uu ceebeeyo kamaa qaala alimaamu ashaaficiyu siduu yihi raximahu llahu tacaala imaamuna shaafici ilaaha u naxariiste wuxuu yihi man waxada qofka waaniyey akhaahu walaalkiisa siran qarsoodii u waaniyey faqad nasaxahu wuu waaniyey wasaanahu wuuna qiimeeyey waman wacdahu walaalkii qofka waaniya calaaniyatan meel caana faqad fadacahu waa ceebeeyey washaanahu waana xumeeyey shan yacfu walaalkii waa dhaafa can salaatihi simbirraxooyinkiisa wayataqaada waa ilaaba can abawaatihi gababkiisana waa ka ilaaba yastur waa qariya cuyuubahu eebihiisa wayuxsin waa wanaag fala wuu wanaajiya bihi walaalkiisa funuunahu malayaalku u wanaajiya wain irtakaba hadduu fuulo macsiyatan walaalkii eebbe ee eebbe casiyey siran qarsoodii u casiyey aw calaaniyatan cadaan buu u casiyey kol alle kolkuu eebbe casiyaba xirirkaa u jari ee walaalnimadii gafkuu ku jiro inaad ka saarta wey falaa yaqtac walaalkii eebbe ma gooyo mawadatahu kalgacaladii iyo wadaynimadu u hayay inuu gafgalay uma gooyo walaa yuhmil mana dayaco ikhwatahu walaalnimadiisa bal yantadir wuxuu korta tawbatahu eebbow noqodkiisa wa awbatahu ilaah u hoyashadiisa uu ku sabeexinaayo ha sugo ee fa in ashara walaalkii eebbaa daa'imay gafkiiyo e macsiyadii ayuu joogta ka dhigay falahu goortaas uu joogteeyey walaalkii wuxuu leeyahay surmuhu kow inuu ka siiyo iyo waqaduhu inuu iska reebo xiriirka u jalow awili buqa ama waa dhaafaya calaa ikhwatihi walaalnimadiisii yuu haynaya tuuri maayo laakiin markaad walaalnimo hayso maca isdaayi nasiixa waanadii raaricinteedii lala qabo waanadii ad u raaricini adoo u raarixinaya iyo wa muwaasalati almawcuuda waanadii xiriirinteeda ad walaalka eebe ku xiriirisid rajaa-a adoo kuu darayna an yatuuba inuu gafkii ka noqdo oo fa yatuubu allaahu ilaahna uu toobad aqbalo caleyhi korkiisa qaala abuu darda saxaabigii jaliilkaa ah, wuxuu yihi radia allaahu canhu abuu darda xaggii eebbaha ka raalli noqde idaa tagayar hadduu isbedelo akhuuka walaalkaagii eebbe baa doorsoomo wanaaggii iyo khayrkaad ku ogay buu iska bedelay oo waxaala uu ka wareego walaalkaagii eebbe ama dabeecad xaggeed uu kaana ahaan jiray caleyhi korkiisa dabeecadii fiicnayd iyo taqwadii iyo salaaxii uu ahaan jiray hadduu ka wareego falaa tadacu ha ka tegin walaalkaagii eebbe liajli daalik sidaa u yeelay darteed ha uga tegin sababtuna awal baadan malag ama nabi la walaaloobin axad bani aadamba oo dambaabaya baad la walaalowday ha uga tegin dembiga ee markaa gacanta qabo warsay kaa noqotay dhe shaydaanaa kaa raayay dhaaf waxaan maxaa jira fa ina akhaaka walaalka eebe yucawij mar waa qaloxanaya maratan kol yastaqiim waa toosaya ukhraa mar kale ee weligiis inuu untoosnaana ma aha idan walaalka eebe xumaa ku tuurin lix an yafiya waa inuu walaalkii oofiyo lahu walaalkii eebe filukhuwa walaalnimadii aad ku heshiiseen eed guntateen eed ku ballanteen waad u oofinaysaa oo fa yuhbit waa sugaya calayha walaalnimadii eebba korkeeda yuu ku sugaya wayudiima waa joogtaynayaa walaalnimadii eebe caadaha ballankeedii ayuu joogtaynayaa sabab lianna qadcaha walaalnimadii eebe goynteeda muxbitun wuxuu hoodina oo daadina liajrihaa walaalnimadii eebe ajrigeedii goynta gadaal laga gooyey daadina weligaa ha goyni waa karta intuu noolyahay hadduu dhinta maxaa la falayo ilmihiisii ku wareeji ha wain maata hadduu walaalkii eebba dhintana naqala almawadda kalgacaladii uu raraa ilaa awlaadihi walaalkii eebbe ilmihiisii uu kalgacaladii u raraa waman u rara walaahu walaalkii eebbe la xiriiray oo ilmihiisa meehe bilxaantiisiiyo walaalihiisiiyo adoogiisiiyo habartiisiiyo dadkii la xiriiray kalgacaladii u rar min asdiqaayihi saaxiibyaalkiisii kamida wuxuu u yeelayaa muxaafadatan ilaalin darteed cala alukhuwa walaalnimadii eebe korkeedii aan la ilaalina iyo wawafaan oofin lisaaxibihaa walaalnimadii eebe iyo saaxibkeedii loo ilaalinaya faqad akrama wuxuu darajeeyey rasuulullah eebba weyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgeliyo allaha ku badiye cajuusan wadaad waayeela ayuu nabiga darajeeyey dakhalad wadaad aan waayeelkaa waa soo gashay calayhi nabiga korkiisa faqiila markaasaa nabiga lahu loo yihi fii daalika arrinkaas oo la yihi qofkan waayeelkaa aada iyo aad aada u karaamaysay maxaa u sababa kolka qaraabanimo iyo abaalay ku leedahay iyo midna nabiga ma sheegin alwafaa dhegayso faqaala suban uu wuxuu yidhi waan habartaan u darajayna inahaa walaadaan waa yeelkaa kaanad waxay ahaan jirtay ta'tiina mid noo timaada ayaama khadiija khadiija binti khuwaylid radia allahu canha baryahay nooleyd ee khadiijo qabay ay noo imaan jirtay idan imaatinkii khadiijo ayuu imaan jirtay ayaan ku darajayna kolkaasaa nabiga yidhi waina karama alcaadi ballankii hore cid qof la yeelatay oo ballankii la karaameeyo min addiini naftiisaba diinkuu ka mid yahay wa min alwafaa ballan oofin waxaa ka mida oo walaalkaagii eebbe aada u ballan oofisay allaa yusaadiqa inuusan la wadaytamin caduwa sadiiqihi walaalkiisa eebbe xolkiisa inuusan la wadaytamin sababta waxaa wey laba isnacad inaad wada jeclaato wax sahlan maaha kiibaad oofin u oofinaysa haddii adiga kaa suura gasho oo qofka adiga wuxuu kaa haleeyey male saaxib waa la noqon kartaa laakiin isagii baa ku jiranay oo wuxuu leeyahay ninkii dhama eed walaal eebban noqoteen ninkii cadowgaaga ah waa kaas biyaha lacaba kolka oofin aad tii hore oofinayso kan raalliga haw wa min alwafaa oofin waxaa ka a ah walaalnimo eebe xaqa idla oofiyey allaa yusaadiqa inuusan walaal eebe la saaxiibin caduwa sadiiqihi saaxiibkiisa cadowgiisa inuusan la saaxiibin id qaala shaaficiyu imaamuna shaafici wuxuu yihi raximahullah ilaaha u naxariiso taala korhay wuxuu sheekh shaafici yihi idaa ataca hadduu war yeelo sadiiquka saaxibkaagii baa wuxuu ka tala qaatay caduwaka adiga colkaagii buu ka tala qaatay faqad ishtaraka labadaa wadaagsade fii cadaawatika adiga la halaytamidaada bay wadaagsadeen idaa ataa hadduu war yeelo sadiiquka saaxibkaaga caduwaka colkaaga hadduu ka tala qaato faqad ishtaraka labadii wadaagsade fii cadaawatika adiga olaadaada gudaheedii ayay walaagsadeen toddoba allaa yukallifahu walaalkiisii eebbe waa inuusan ku mashaqaynin maa wax yashuqu dhibaya caleyhi korkiisa walaalnimada eebbe maaha ninkaan walaal eebbaa tihiin inaad dartiisa u dhibtaa maaha allaa yukallifa inuusan mashaqayn hu walaalkii maa wax yashuqu dhibaya caleyhi korkiisa wa anlaa yuxamila inuusan ku rarin walaal eebe hu walaalkiisi eebe maa wax uusan laa yartaaxu ku raaxaysanayn macahu la jiridiisa haddaad waxsaas iyo saas yeel tira uu ka xumaanayo inaad tiraa hebel baa isoo diray ood magaciisii gadato hayeelintaas falaa yuxaawil iskuma dayo an yastamidda inuu koransado minhu walaalkii eebe shayan wax min jaahin wejiya aw maalin xoolaa aw yulsimuhu inuu ku laasimiyo oo yiha ilaa wa ilaa wax kala damci mayno haddaadan sidaa i yeelin wuxuu ku laasimiyey bilqiyaami inuu walaalkii eebba u qumo biacmaalin howlo tiro badan oosan ka bixi karin inaad ku laasimiso oo walaalnimadii ku xigtana ha yeelin aw yulsimuuhu in walaalkii eebbe uu ku laasimiyo bilqiyaami uqumid biacmaalin camalyaal loo qumo sababtu waa waxaa weeye walaalnimadan eebe haddii la guntayay alla dartiisa ha lagu guntay oo uu sababahay waxaan ka dhaaf marka wax ii qabo iyo wax isi iyo kaa yeeli maa waxaas adduun wey iyadana waxaa kolkii horeba heshiiskeedaa eebba darti idan ee dartii ha u jeedee adduunyaan lagu labin adduunya haddii lagu labo walaalnimadii eebba waa xumaatay labadii qofna waa kala dhinteen xigmaa jirta culammadu ay tidhi maa kaana lilaahi daama watasala wamaa kaana ligayri illaahi inqataca wanfasala si kasta haddii laysu jeclaa ama laysugu dhowa ama laysugu farxi jiray xiriirka labada qof ka dhaxeeya hadduu eebba dartii ahaa maa kaana lilah eebba dartii wixii u ahaaday daama watasala waa joogaa waana xiriirsamaa wamaa kaana ligayri illah wixii eebba kayrkii xaala duunaha inqadaca wanfasala intuu kala goo yuu kow leeyahay idan walaalnimadan eebba dartii loo guntay yaan adduunyaa lagu labin aw yulsimuhu kuma laasimiyo bilqiyaami qumid biacmaalin camalyaal loo qumo sababkuna id aslulukhuwa walaalnimadan eebbe asalkeedii horeba kaanat walaalnimadii eebbe waa ahaatay lilaahi liajliillah eebba weyne dartii bay u ahaatay ee falaa yambaqii ma habboona an tuxawala in walaalnimadii eebbe la wareejiyo ilaa hayrihi eebba weyne waxaan ahayn in loo wareejiyo ma habboona waxaas khayrkaa oo min jalbi manaafici dunya adduunyada neefteeda soo jiidashadeeda ah aw dafci lmadaari dhibaatayoon dhibaatayaal reebidooda in loo jiida ma habboona oo awal baan soo marnay in waxaa laga ilaaliyo falaa yembaqii ma habboona an tuxawala in walaalnimadii eebe loo wareejiyo ilaa kayrihi eebbaweyne waxaanan ahayn loo wareejiyo ahna min jalbi manaafici dunyaa adduunyada dheefteeda dheeftaas soo jiidashadeeda aw dafci lmadaari dhibabiyaal reebidooda wakamaa sidii laa yukallifuhu walaalkiisa eebbe uusan ugu mashaqaynaynin wuxuusan xamili karin laa yajcaluhu walaal eebba ma yeelo yatakalaf inuu isu mashaqeeyo lahu isaga oo walaalkii eebbaad u timid adigii waxbaad ka rabta isagana wixii ma heli karo inaad markaa ku kallifto oo ku khasabto inuu dayn iyo masiibo ku galo oo yihaa inaan walaalanaha i yimid waxna ma hayo waxa laysiiyo dayna iyo mashaqo ha yeeli waxaa tihi adigaa walaalkaya waxaan gacantaada ku jirin anigana ma rabo marka aniga dartay kalifaad iyo mashaqo qoorta u gashan maysid wakamaasidi laa yukalifuhu usan uma shaqaynayn laa yajcaluhu kama yeela walaalkii yatakalaf inuu isma shaqeeyo lahu walaalka ee badartii sababkuna id kilaahumaa labada arrimoodba kilaahumaa labada arrimoodba mukhilun wuxuu dhimaya min ukhuwa walaalnimadii ebe uu dhimaya mu'asirun waa samaynaya fiiha walaalnimadii eebbe yuu samaynaya oo waxyeelaya jeclaan maysid qofku mashaqeeyey oo qoorta kuu galay jifiyo joog kaaga dhaartay ma jeclaanaysid munaqisun wuxuu nusqaaminayaa min ajriha walaalnimada eebbe ajrigeedii buu nusqaaminayaa ajrigana waaba kii la raadinayey almaqsuudi ajrigii loo qasdayey minhuma labadooda xaggooda wey oo walaalnimada eebbe ay ka rabeen oo facaalayhi walaal eebbe korkii waxaa an yadwiya inuu duubo macahu walaalka eebbe la jiridii wuxuu duubayaa bisaata tazamud isku dhejin tazamudka wax laysku dhejiyo takalufka mashaqo laysaaro taxafudka sir la kala qarsado waxaasoo dhan iska ilaali walaalnimaday dhaawacaysa fa calayhi walaal eebbe korkii waxaa an yadwi inuu duubo macahu walaalkiisa eebbe la jiridiisa bisaado tasamud kallabsanaanta is-adkaynta wax isku dhejinta qabsada qandharta tasamud waa ka wuxuu qabsado in loo gooyo maaha inta intuu dhaqaaqimo tasamud qabsada qandhar wa taas waa la duuba walaalnimaday dhaawic wa takalluf mashaqayna wuxuusan heli karin uusan haban karin geelaan guran garoorka keen maya walaalnimaday dhaawic wa taxafud is-ilaalin aan niyasami jirin iyo qalbi banaanaan oo wixii ninkii laga ilaashado waxaasuu dhaafaya id bi haadihi midaan sababteed ay taxasulu waxaa xasilaysa alwuxsha cidla joognimo almunaafiyatu ee anfinaysay lilulfa isu dumankii la rabay tana dhaawacaysa waqad jaa waxaanaba yimid fil athari athar gudaheed ku yimid nabiga inuu yihi calayhi salaatu wasalaam ana aniga nabiga waa tiqiyaa ummati ummadayda kuwooda alla ka cabsada dura-aw banaankaan ka joogna min atakalufi isma shaqayn wey waxaan la heli karin oon la haaban karin oo qoorta laysu geliyo aniga iyo ummaddaydaba taqiyaalkeeda kuma jirno maxaa jira wa fii alcasiis qur-aanka kariimka waxaa ku soo aroortay fii suurati saad qul maa as'alukum calayhi min ajrin wama ana min almutakalifiin anigan isma shaqayn maa adigan ima shaqayn ma wixii aniga isma shaqayn maa oo waxaan waxyi ahayn een imaanin yaa raadin maa mana liig waxaanaa jira waxaanaa jira waana ogtiin say arrintaa u badanta qof wuxuusan ahayn isku sheegayo oo wuxuusan yeelin waa yeelayle xaggaan ka booday xaggaan ka booday takalluf wey lama sheega waxaas qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin isnama shaqayn maayo ana aniga rasuulkii wey iyo waadqiya ummati ummadayda kuwooda alla ka cabsada ura-aaw banaankaasaan ka nahay min atakalufi isma shaqayn wa qaala bacdu saalixiin dadkii waa wanaagsana qaarkood wuxuu yihi man saqadad qofkay dhacdo kulfatuhu xilkiisa iyo mashaqadiisa oo kulba ma leh walaalka eeba wey wuxuu ku taraa maehe wuxuu ku yeelaa ma leh kaasoo kale yaa dhici kara sokortu ka macaya markii la waa lagu farxaya man saqadad qofkay dhacday kulfatuhu mashaqadiisa tahamad waxaa joogtowda ulfatuhu dumidiisa dumidiisaa joogta noqota waman khafad qofkay fududaato ma-uunatuhu kharajkiisa tahamad mawadatuhu kalgacaladiisa aa joogtowda kharaj male dhibaato male wax yar wax badan wax khasaara oosku keenaa male waxaad la doontaba adaa iga daran uu leeyahay kaas jacaylkiisa ilaa qiyaamu socona waman ruuxa ay khafad fuudaato ma-uunatuhu kharajkiisa daamad waxaa joogtowda mawadatuhu kalgacaladiisa wey waayatu suquudi alkulfa kulfada inay dhacday calaamada lagu garan waxaa weye almuujib waajibinayay lilunsi weeshiga waalmudhiba ee tabinaysay lilwuxsha cidlanimada an yafcala waa inuu falo alakhu walaalka fii beyti akhiihi walaalkiis gurigiisa arbaca khisaalin walaalka eebba gurigiisa joogta afar shay ahamayni afartaasaa kugu filan aqalkiisa haddaad soo gasho oo waalka aqalkiisa markaad soo gashay laguu soo dhoweeyo ood fadhiisatay ood ku nasatay dan haddaad yeelato xaajatul insaanku qabatayna musqushi inta lagu dhaqay biyo lagu dhigay fadla lagu yidhi salaadda la tukatay aada la seexatay kifaaya waa tawaalnimadiiga inuu ku masruufo maa xeelada kuu fura maa haddii gurigiisii lagugu soo dhoweeyey wixii yaallayna aada wax ka cuntay xamaamkiisiina aada gashay salaadiina la tukatay gurigii ku nasatood seexatay xaqaagii waa la gutay wa aayatu suquudi lkulfa kulfada ixideeda calaamadeeda waxaa weeye almuujibi waajibinaayo lilunsi waheshiga waalmudhibati ee tabinaysay lilwaxsha kala cararidda an yafcala inuu sameeyo alaakhu walaalkii eebe fii beyti akhiihi walaalkiisa eebe aqalkiisa gudihiisa arbaca khisaalin afar waxyaalood ayaakula inuu cuno fii beytihi aqalkiisa gudihiisa wayadkhul inuu galo alkhala musqusha cindahu agtiisa wayusalli inuu tukado wayunaamu yanaamu inuu socdo macahu walaalkiisa eebbamixii uu la tukado uu la socdo fa idaa facala hadduu sameeyo haadihi arrinka faqatama aliqaa walaalnimadii waa buuxsantay waa dhammaystiratay wartafacad waxaa kor noqotay alxushma kala haybaysigii almuujiba ee waajibinaysay lilwaxsha kala cararidda wawujida lahel alunsu isweheshi oo midba midka kale weheshado wata-akad waxaa adkaatay alinbisaar isu qoslid oo midba midka kale u qoslow sideed xuquuqdii walaalnimo eebe qodobkii u dambeeyey wey an yadcuwa waa inuu walaal eebbe duceeyo lahu walaalkiisa eebbe inuu u duceeyo jasaaka allaahu khayr axtaaka allaahu sixa waalcaafiya hadduu safraayana saaxabadka sixa wasalaama fii xalika watarxalika nabadgelyo iyo caafimaad allaha kula jirsiiyo socodkaaga rajacaka allaahu ilayna wa anta saalim adoo caafimaad qaba nabad allah noogu keeno adiga an yadcuwa walaal eebbe waa inuu duceeyo lahu walaalkiisa eebee kale weli awlaadihi ilmihiisana waa inuu duceeyo waa man waa inuu dadna u duceeyo yatacallaqu ku xiran bihi walaalka eebe oo asagii awlaada keliya mee gurigiisa adoogiisa habartiisa mar iyo beer wuxuu leeyahay dad iyo dunyaba baaraka allaahu fiika wa fii ahlika wa fii maalika inuu yidhaaho waa manna waa inuu u duceeyo ku dhegan bihi walaalkeeda wuxuu ugu ducaynaya bikhayri ma shay kaluu filnaan badan uu yadcuu isba ku ducayso bihi shayga linafsihi naftiisu ugu ducayso wa awlaadihi ilmihiisu ugu ducayso waa man uu ugu duceeyo dad yatacallaqu bihi isaga ku xiran adiga iyo awlaadaada iyo inta kugu xiran waxaad ugu ducayso wax lamida ama ka fiixan walaalka eebba ugu duca maxaa jira id laa farqa kala bixidba ma jirto bayna axadihima labada walaal eebe dhexdooda maba kala baxsana iyo walaakhar midka kale oo waxaa labadoodii isku daray bixukmi alukhuwa walaalnimo xukunkeed allatii walaalnimada jamacad kulmisay baynahumaa dhexdooda oo fa yadcuu waa u duceeya walaalkii eebe lahu walaalkiisa eebe wuu u duceeya xayan hadduu nool yahay wa mayitan hadduu dhintay waxaadiran hadduu joogo wa qaa'iban hadduu maqan yahay uu intiiba u ducaynaya qaala daliilkeedii wey wuxuu nabiga yihi calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye ahaatee idaa daca rajulu nin hadduu duceeyo liakhiihi walaalkiisa muslimka u duceeyo fii dahri lkayb maqnaan dhabarke lama jooga waa maqan yahay ama akharu jira ama adduunyada kale uu ku maqan yahay hadduu u duceeyo qaala almalag malaga la jira kan ducaynaya ayaa yihaa walaaka midlu dalik adigana waxaan khayra eed walaalkaagii eebe ee maqnaa geeriya nololba ku maqnaa aada ugu ducaysay waxaan adugu ducaysay wax lamida yaad leedahay malaga u jawaab idaa daca arajulu nin hadduu duceeyo liakhiihi walaalkiisa muslimka u ducayo fii dahri ilgeyb maqnaan dhabarkeed gudaheed ugu ducayo qaala almalaku malagaa yira walaka adna waxaad leedahay mithlu daalika waxaan wax lamida wa qaala axadu asaalixiin dadkiisuu suubana midkood wuxuu yihi ayna xaggee laga helaa maba jire mithlu lakh walaal wax lamida asaalixi ee suuban intee laga hela ma heli kartid sababka waxaa weye ina ahla rajuli ninka dadkiisa caruurtiisa iyo walaalihiisa iyo adoogiisiyo ninka gacalkiisa idaa maata haddii ninkii dhinto yaqsimuun waxay qaybsadaan miiraahahu dhaxalkiisa wayatamatacuun waxay ku raaxaystaan bimaa khallafa wuxuu ka tegey bar iyo beer dad iyo duunyo naagihii baa la dumaalaya reerkii baa loo talinaya idan ahalkaagu waxaad ka tagtay bay ka faa'iidaysteen ee walaalka eebe wuxuu ka faa'iidaysanaya haddaba xaggee laga helaya kanoo kale ayna midlulakh walaal wax lamida away asaalix ee suuban ana ahla rajuli ninka dadkiisa idaa maata haddii ninkuu dhinto yaqsimu waxay qaybsadaan miiraahahu dhaxalkiisa wayatamatacuun waa raaxaysaan bimaa wixii uu khallafa ka tegay walaakhu saalixu walaalka suubanse yanfarid wuxuu la keli noqonaya bilxusni tiiraanyo dhaxalna ma helin walaalkiis eebbana waa dhintay ninkii walaalkii eebbaha ee xariirin jiray ee dhaqaalayn jiray ninkii waa dhintay wax dhaxala oo uu ka sugaayana male idan tiiraanyo keliyat marka tixgelin buu mudan yahay walaakhu walaal asaalixu ee suubanse yanfaridu waa keli noqda bilxusni tiiraanyuu la keli noqdaa muhtiman isagoo ka murgaya bimaa wixii uu qadamaa akhuuhu walaalkiisii eebbee dhintay uu siin jiray caleyhi korkiisa wixii wanaagaha ee duca iyo khayr balaha ee walaalka eebbe uu siin jiray uu murgaya muhtiman isagoo murgaya bimaa masaalix uu qadama siin jiray akhuuhu walaalkii caleyhi korkiisa iyo wamaa saara wixii u ahaaday ilayhi isaga wixii buu ka murgaya oo wuxuu manaafic ku qabayna waa waayey wax dhaxalna keeni maayo idan tiraanyo ayuu la walwalayaa yadcuu walaalkii eebba waa duceeyaayo lahu walaalkiisa kale eebbe fii dulmati leyl habeenka mugdigiisa markaad soo kacdid salaatuleylna tukanaysid afarta sac habeenka u dambaysa ee dacwada la ajiibo u ducee oo wixii mushkilaa aad ku ogtahay iyo wixii manaafica adduun iyo aakhiro in wixii mushkila eebba ka badbaadiyo wixii masaalixana ilaah waafajiyo baad ugu ducayni habeenka niskiisa dambe yadcuu waa duceeya lahu walaalkee buu u duceeya fii dulmati leyl habeenka mugdigiisa gudihiisa buu u duceeya wayastakfir uu dembi dhaaf dalba walaalkii eebe lahu walaalkiisa kale wahuwa isagoo ka loo dembi dhaaf dalba taxta adbaaqi sara carada daboolkeeda hoosteeda uu ku sugan yahay waa dhintay wey aakhar u jira dhulkuu ku daboolan yahay kolkaasuu leeyahay ninkii walaalkay ah ee dhintay ilaahu u dembi dhaaf wayastakfir waa dembi dhaaf dalba lahu walaalkiisa eebe wahuwa isagoo ka loo dembi dhaaf dalba taxta adbaaqi sara carada daboolkeeda gudaheeda uu ku sugan yahay wallaahu aclam